إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته اجمعين ثم اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والاخره ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا عليم يا حكيم اللهم اجعل اقوالنا وافعالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم اللهم بارك لنا في جمعنا هذا يا ذا الجلال والإكرام صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته marka u horaysa walaalayaal allaha weyne waaxidkaynu u mahad celinaynaa ee aynu ku dhaqannahay nicamkiisa faraha badan alxamdu lilaah xamdan kaiira طayiba mubaarakan fiih ilaahay baynu u mahadcelinaynaa alle subxaanahu wa tacaala waa axad mar walba iyo hadya gooraaleh iskii u mahadsan oo mahad mudan waxaynu ugu mahadcelinaynaa islaamnimada iyo iimaanka uu ina siiyey alle subxaanahu wa tacaala dad yow fara badan oo dunida joogana ilaahay uu ka qadiyey ummad ilaahay taqaana oo rasuulkiisii taqaana calayh salaatu wasalaam uu naga dhigay alxamdu lilaahi calaa nicmati alislaam waaliimaan ilaahay waxaynu ugu mahad celinaynaa rasuulkii muxameda inuu noo soo diray sala allahu calayh waalih wasalam ilaahay waxaynu ugu mahad celinaynaa kitaabka qur'aanka kariimka inuu noo soo dejiyey ilaahay waxaynu ugu mahad celinaynaa nicamkiisa faraha badan ee aan kala go'a lahayn ee roobkaa markii dhoweyd inoo da'ay fandur ilaa aaaari raxmat illaah kayfa yuxyi larda bacda mowtiha raxmaddaa iyo qabowga ilahay inuu ku siiyey qabla almaqrib biqariib alxamdu lilah intaa bacdigeed dee wadaad safara warkii gaaban bay soomaalidu iska tidhaahdaa isdacaaloo safara warkiinuu iska gaaban yahay ilaahay waxaan ka baryayaa kelmadda ka odhanaya iyo ka lagu odhanayo labadaba ilaahay inuu ku anfaco ilaahayna naga aqbalo ilaahay taasaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala carabkeennu inuu alle soo mariyo wuxuu raali ka yahay maskaxdeenna ku soo rido nafteenna iyo nafaha muslimiinta ku anfaco fi lxayaati wa bacda almamaat ilahay taasaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala cilmiga barashadiisa talooyin iyo nasaa'ix iyo ku dadaalka cilmiga in lagu dadaalo ayaynu bal maqribka iyo cishaa inta udhaxaysa wixii ilaahay iga garansiiyo aan wax ka odhan doonnaa waxaa muhima marka u horraysa qofku marka uu doonayo inuu cilmiga sharcigaa barto inuu su'aal isweyddiiyo su-aashaasoo odhanaysa maxaad cilmiga u baranaysaa maxaa cilmiga u baranaysaa maxaad doonaysaa waa maxay ujeeddadaadu maqsadkaagu niyadaadu maxay tahay marka aad is leedahay aad cilmiga sharcigaa baratid jawaabaa ka soo baxaya meeshaas qofba jawaab mid midbaa odhanaya dee waxaan doonayaa shahaado ku qaato oo dee aan ilaa heer jaamacadeed ka gaadho oo caalamkaas caalamul wurayqaadka iska noqday maanta inaan dee jaamacadaha wax kaga baadi doonto shaqo iyo xoogaa mushahar fiican nin wuxuu odhanayaa dee anigu waxaan cilmiga u baranayaa asaagayba culimay noqdeen inaan culima noqdaan doonaya sheekh hebel la yidhaahdo nin wuxuu odhanayaa waxaan u baranayaa caynkaa iyo caynkaa jawaabaha ka soo baxaya meesha maxaad niyaysan tahay markaad cilmiga baranayso qofka muslimkaah waxaa la rabaa cilmiga markuu baranayo inuu niyaysto cilmiga intaanu uba fadhiisanoo u qalab qaadan waa inuu niyeystaa oo qalbigiisa ka soo gooyaa inuu cilmiga sharcigaa barto oo u sabro oo u adkaysto niyadaasi waa inay kaa go'an tahay oo wax labaclabac iyo ku eeg iyo bal horta tijaabi waa inaanay ka ahayn boqolkiiba boqol niyo go'an waa inay kaa tahay oo go'aana waxay taasi wax ku ool noqonaysaa inaad joogtayso oo aad u sabirto u adkaysato waddadaa dheer ee aad qaadaysa cilmiga sharcigaa ku doonayso bay qayb weyn ka noqonaysaa hadhow innama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imri'in maa nawa qof wale wuxuu niyooduu leeyahy markaad cilmigii gudagasho barashadiisii bilowdo waxyaabaha aad niyeysanaysa waxaa ka mida kow inaad niyeysato cilmigan barashadiisa ilaahay inaad caabudo calaa basiira calaa cilmin wa yaqiin inaad ilaahay ku caabudo cilmigan aad baranayso yaqiin iyo aqoon iyo hubaal inaad ilaahay cibaadadiisa u gudato subxaanah wa tacaala waa inaad niyaysan tahay inaad cilmigan barashadiisa ku gaadho ilaahay raalli ahaanshihiisa subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo raalli ahaanshihiisa inaad ku gaadho inaad ilmigan barashadiisa u niyeysato naftaada markaad ku anfacdo ummaddana inaad u gudbiso nadara allaahu imra'an samica minna maqaalah ilaahay wejigiisa ha nuuriyo waa u ducaynayaa nebiga qofka wax naga dhegaysto xadiiska iyaga qaata oo xafida oo ummadda gaadhsiiya waa u duceeya nebiga calayh isalaatu wasalaam inaad ummadda gaadhsiiso oo jahliga dadka kaga saarto waa inuu yoolkaagu yahay waajibka inaad gudanayso waa inaad cilmiga barashadiisa u niyeysan tahay ummadda inaad wax barto mucallim innaas alkhayr khayrka dadka qofka baraya dadka ummadda qofka baraya inaad noqoto maxaa yeelay nebigu sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi inna allaha wa malaa'ikatah alle subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa xata alxiitaan fi lbaxr xitaa kalluunka badda ku jira wa xata annamla xitaa qudhaanjada godkeeda ku jirta layusalluuna calaa mucallimi annaasi alkhayr waxay ammaanayaan u ducaynayaan dadka xilkan qaaday ee dadka khayrka baraya ee khayrka u sheegaya ilaahay baa ku ammaanaya malaa'igtiisa filmala'i alaclaa malaa'igtii baa ilaahay dembidhaaf kuu weydiinaysa kalluunkii badda ku jiray baa kuu ducaynaya qudhaanjadii tiradeeda alla og yahay godkeeda ku baa alla kuu baryaysa niyadaasi waa inay kaa go'antay inaad noqoto mucallim dadka khayrka bara oo u sheega inaad noqoto xadiidka darajadiisu waa xasan waa inaad niyaysantay cilmiga marka aad baranayso socodka iyo sadcaalka haddii magaalo aad joogto masjid u safrayso ama u soconayso ama aad safar kale cilmigii u gelayso inaad dalabka cilmiga ogaato inuu jihaad inaad ku jirto jihaad inaad ku jirto wuxuu odhan jiray mucaad ibnu jabal radia allaahu canhu dalabu lcilmi jihaad cilmiga barashadiisu waa halgan halgan culus weeye qofku uu halgamayo oo diinta sida u xasilin lahaa qodobka lixaad waa inaad niyaysan tahay cilmiga markaad dalbayso fadhiga aad fadhido xalqadda iyo jalsada cilmigaa lagu akhrinayo in aad fadhigaagu yahay jalsata cibaada jalsatu cibaada wa tasbiix wa dikr inuu fadhigaagu yahay cibaado tasbiix cilmigan aad akhrinayso ee dhegaysanayso ee aad ku ceshanayso dikri ilaahay iyo xuskiisa inuu yahay mucaad ibnu jabal radi allahu canhu wuxuu odhan jiray mudaakarat اlcilmi tasbiix cilmiga celcelintiisa mudaakaradiisa akhrintiisa ka warayntiisu tasbiix weeye buu odhan jiray qodobka toddobaad cilmiga markaad dalbayso oo aad rabto inaad cilmigii raacato ka faa'iidaysato waa in dalabkaaga cilmiga aad dalbaysaa marka aad ku socoto waddadii cilmiga aad ku dalbi lahayd waa inaad og tahay nebiguba siduu sheegay xadiidka fii saxiixi muslim ilaahay malaa'iguu diyaariyey inay jirto oo garbaheeda sidaa kuugu kala bixinaysa nebigu sal alla alay slam wuxuu tilmaamay qofka cilmiga dalbaya ee waddadii uu cilmiga ku baranayay ku socda xalqaddii iyo halkii uu cilmiga ka soo raacan lahaa malaa'igtu labada garbaheeda ayay sidaa ugu gogashaa maxaa looga jeedaa garbaheeday u fidisaa ee u gogashaa waa arki doonnaa culimmadu waxay ka yidhaahdeen garbaheeda ayay malaa'igtu u kala bixinaysaa latadacu ajnixataha waxay dhigaysaa sidaa ugu goglaysaa garbaheeda qofka liaalib اlcilmi ridan bima yasnac yadoo raalli ka ah u bogaysa waxa qofkaasi uu samaynayo culimmada islaamku markay fasireen xadiidka malaa'igtaa garbaha u goglaysa maxaa looga jeedaa bacduulculamaa waxay leeyihiin malaa'igtu garbahay u fidinaysaa markay aragto qofkaasoo kitaabkiisita oo xalqaddii ku ordaya oo damcaya masaajidkii ama meeshii dersigu ka soo qaadan la'a ku socda malaa'igtaa socota sidaasay garbaha dhulka u dhigaysa iyadoo raalli ka ah oo u bogaysa qofkaa kitaabka xambaarsan ee dersiga ku socda tawaaduc ay u tawaaducayso arrintiisaasi u bogayso ayay garbaha sidaa u dhigaysaa marka uu soo agmarayo intaysan qadha joojiyaan bay sidaa garbaha u kala bixinayaan iyagoo u bogaya si qun yara ayuu u dhaafayaa bacdu culammaa waxay ku fasireen malaa'igta garbaha dhulka u dhigaysa in looga jeedo malaa'igta ayaa waxa ay ka tahay gaadh oo way ilaalinaysaa waxay ka ilaalinaysaa shayaadiinta sida dadka adduunyada joogay madaxda ah ee sarsare waxaa la socda istaaf ilaaliya oo ilaalinayo ciddii waxyeelle inay u geysato looga baqayo ka ilaalinaya malaa'igta ayaa qofkan taalibulcilmiga ah ee cilmiga xambaarsan waxay ka ilaalinaysaa shayaadiinta si inaanay u soo dhowaanin shayaadiintu baa ilaahay uga ilaalinaya subxaanahu wa tacaala aaggaa uu marayo iyo meeshaa uu socdo sii socod iyo soo socodba gaadh baa laga hayaa malaa'igtaasaa ilaalinaysa oo ilaahay ku ilaalinaya maxaa yeelay haddii ay kuwani yihiin cudamaa'un dunya hadday yihiin kuwan madaxda istaafkae la ilaalinayo dalabatulcilmiguna waa cudamaa'u alaakhira waa kuwii waaweynaa ee aakhiro ilaahay agtii qiimaha culus ku markaasay malaa'igtu ilaalinaysaa culimmadu markay micnaynayaan sidaasay ku fasiraan raxmatullaahi alayhim ajmaciin fawaa'idda cilmiga niyada aad niyaysanayso waxaa kamida in ilaahay uu ku dhaweeyo subxaana wa tacaala xalaashii iyo xaaraantii baad kala baranaysaa xaq iyo baadilkii kala baranaysaa sax iyo baad kala baranaysaa waxa weeyaan wax walba oo ilaahay u kala soocay baad kala soocooda baranaysaa furqaan waa nuur baa ilaahay qalbigaaga gelinaya subxaanahu wa tacaala markaasaad fitan kasta oo timaada dadku ku daataan mushkilad walboo timaadda adigu waa raasikh baa waa sugan tahay li'anna macaka alcilm baad leedahay wixii yimaadaa waa iska ifinaysaa kitaabkaad u bandhigaysaa sunnahaad u bandhigaysaa aqoontii baad leedahay sidaa awgeed shubuhaadka iyo shahawaadku waxaad kaga jirtaa xayndaab weyn baad kaga jirtaa xayndaab weyn ayaad kaga jirtaa sidaa awgeed baa qofka rasuulku markuu ka hadlayay sal alla alih waali wuxuu tilmaamay man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman qofkii wadaqaada uu cilmi ku doonayo waa nakira cilmi cilmi ku doonaya ilaahay wuxuu u sakhiraa wadadii uu jannada ku geli lahaa waddadii uu jannada ku geli lahaa ayuu ilaahay u sakhirayaa subxaanahu wa tacaala waa in la helaa daacadnimo iyo ikhlaas kaad cilmiga baranayso dar ilaahay waa inay kaa tahy alaa lilaahi diin alkhaalis ilaahay diin saafiya waxaan ahayn ma oggola ismaqashiis iyo istustus iyo waxbuu yaqaan iyo waa sheekh iyo waa caynkan iyo in lagu idhaahdo waxba ilaahay agtiisa micno kuma laha habeenna waa lagu wadwadi karaa dunida laakiin micno badan ma laha ikhlaas waxaa la yidhahdaa waa sirun bayna alcabdi wa rabbih waa sir u dhaxaysa qofka iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala ana aqna shurakaa can ishirk man camila camalan ashraka maciya fiihi hayri taraktuhu wa shirka anigu in cid wax laygu daro uma baahnay buu alla yidhi wa tacaala ciddii cilmi samaysa ujeedkeeduna uu yahay in ay cid kale wax igula lamaanaynayso qofkaa camalka uu sameeyey isagaba waxba ku fali maayo ayuu alla wa tacaala niyaddaa wanaagsan cilmiga inaad ku qaadatid mustaqbalka ummaddatan badbaadadeeda inaad badbaadisid inaad ku qaadato nebigu calayh salaatu wasalaam shayga keliya ee ilaahay uu ka codsaday inuu u siyaadiyo waa wa waqul rabbi zidnii cilma ilaahayow ilmi ii ziyaadi ilaahu cilmi ii ziyaadi allah subxaanaه wa tacaala marka uu qur'aanka tilmaamayo fadliga uu cilmigu leeyahay cidda cilmiga baranaysaa waa ciddii nebiyada ilaahay dhaxashay waa ciddii shareecadan iyo kitaabkan iyo risaaladan qaadi lahayd waa ciddii waddadii saxa ahayd cagta ku haysay ciddii cilmiga cidda cilmiga baranaysa waa cidda ilaahay uga cabsi badan waa cidda ilaahay risaaladiisa dadka gaadhsiinaysa weeyaan sida ilaahay qur meelo badan uu kaga sheegay subxaanah wa tacaala kuwa ilaahay risaaladiisa iyo diinta dadka gaadhsiinaya weeyaan alle wuxuu yidhi wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa lakum tafasaxuu fi lmajaalis dadkii mu'miniinta ahaayow usluubka ilaahay ula hadlayo waxaa la carabaabaya oo si gaara loola hadlaya dadkii mu'miniinta ah haddii laydin yidhaahdo tafasaxuu fi lmajaalis isu waasiciya majaalista iyo golayaasha iyo fadhiyadaad cilmiga ku raacanaysaan fafsaxuu waasiciya yafsax illaahu lakum ilaahay wuu idin waasicinaya subxaana wa tacaala fahamka iyo cilmiga iyo waxaasoo dhan ba alla kuu furaya waidaa qiila lakum waidaa qiila inshuzuu fanshuzuu haddii ladin yidhaahdo kaca kaca buu alla leeyay subxaanahu wa tacala ama cilmiga talabkiisa u kaca ama khayr u kaca ama dacwad u kaca ama jihaad u kaca yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat wallahu bima tacmaluuna khabiir ilahay wuxuu sare u qaadaya dadka ahlucilmiga ah muminiinta markuu darajaad siiyo si gaaru ahlucilmigana ilahay u sooriyeynaya subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy alimaamu alqurطubi markuu aayadda fasirayo rifcadan uu aayadda alla ku sheegay inuu kor u qaadayo waxaa looga jeedaa alcilmu wاliimaan ilaahay cilmi iyo iimaan buu siinayaa kor ugu qaadaya laa bisabqi ilaa suduuri اlmajaalis laa bisabqi ilaa suduuri اlmajaalis loogama jeedo dadka xagga hore fadhiista ee marka dersiga iyo cilmiga la raacanayo xasabka hore fadhiista loogama jeedo oo keliya waxaa looga jeedaa ciddii niyadooduna wacan tahay fadhiga xalqadda saa ku soo fadhiista cilmi iyo iimaan buu alla u siyaadinayaa subxaanah wa tacaala maxaa yeeley qofka wax yaqaan iyo kaan wax aqoonin waa xidigaha iyo dayuxu habeen buuxo sida ay kale yihiin weeyaan cumar ibnu alkhadaab markii ibnu abi abza ee looga warramay waryaad kaga timi dadkii ibn abi abza baan kaga imi oo ibnu abi abza muxuu ahaa waa mowlan min mawaaliina waa addoon aanu addoommadii aannu xoraynay ka mida jawaabtii noqotay hadalkii ay isweydaarsadeen cumar iyo ninkii jawaabtii waxay noqotay inuu ninkaa ibn abi abza xilka waxaa loogu dhiibay oo arladaasoo dhan masuul uga yahay innahu qaari'un likitaab illaah waa nin kitaabka ilaahay yaqaana wa caalimun bilfaraa'id waa nin cilmigii faraa'idka dhaxalka yaqaana cumar muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan iyo diintan iyo cilmigan dad buu ku koryeelayaa sare ugu qaadaya oo caaddaa ilaahay marinaya qaarkii kale ee diidana hoos buu alla ugu dhigayaa subxaanahu wa aadaab qofkii cilmiga baranayey lagama maarmaan ah baa jirta aadaabtaasi waagii cilmiga la dalbayey hore ee dalabatulcilmigii dadkii hore cilmiga baranayay dalbayey waddankeenna marka laga soo bilaabo waxaa la isu akhrin jiray kutub aadaabta dalabatulcilmiga ka sheekaynaysa sidaa awgeed ba iyadoo cilmigii la baranayo oo heer kala duwan laga gaadhay ayaa haddana waxaa ka maqan markaad eegtin mustawaheenna aadaabtii qofkii aalibulcilmigaa laga rabay maxaa yeelay markii u horraysay baan tarbiyadaasaanu qaadan oo waan loo dhigin taasi marka saluug badan baa kaaga muuqanaya sufuufta ragga markaad sidaa u eegto ama alabatulcilmiga aadaabta waxaa ka ah qofka laga rabo markuu meesha ilmiga lagu baranaya yimaado dadka inuu salaamo marka uu ka tegayana inuu salaamo ayaa aadaabtii ka ah aadaabta waxaa ka ah meesha uu soo gaadho inuu xalqadda fadhiisto dadka inaanu soo dhex jiidhin darsigiioo socda haddii uu yimaado salaaddii laga baxayoo la bilaabayo meesha uu soo gaadho waa inuu fadhiistaa aadaabta waxaa ka mid ah meel uu qof wax dhigtay oo uu rabo inuu fadhiisto inaanu ka fadhiisan qofkii idankiisa la'aantii maxaa yeele nebigu wuxu yidhi sal alla alih wasalam ama aannu de odhan iiga kac halkan anigaa shalay fadhiyey ama xalay aniga halkan fadhiye iiga kac waanu qofkii marka ka kicin meeshii meeshu hadday khaasatan tahay meel caama ah oo dadkoo dhan wada dhexaysa oo meel gaaro cidileeda aanu ahayn nebigu wuxu uhi sal alay slm laa yuqiimu rajulu rajula min majlisih fayajlisa fiihi walaakin tafasaxuu qofku yaanu meesha uu fadhiya qofka kale ka kicinin dabeetana yaanu fadhiisan laakiin isu waasiciya buu isu durko isu waasiciya buu nebigu yidhi salawaatu riwaayad kale waxay ahayd laa yuqiimanna axadakum rajula min majlisih walaakin tawasacuu watafasaxuu qofna yaanu qofka meeshuu fadhiyey ka kicin laakiin isu durdurka oo isu waasiciya buu nebigu leeyay alayh salaatu wasalaam aadaabta waxaa ka qofkii meel uu fadhiyey ka kacay ee ku soo noqonaya telefoon buu la kacay weysuu u kacay qalin buu soo iibsanayaa xaakuu iska soo tufaya ama waxbuu soo qabsanayaa kabihiibuu meel dayacan kaga yimioo meel buu dhiganayaa meeshiisii inaad ka fadhiisato shareecadu ma oggola nebigu wuxu uhi sal alla lay slm man qaama min majlisihi umma rajaca fa huwa axaqu ilayh qofkii halkii uu fadhiyey ka kacay dabeetana ku soo noqda isagaa u xaqle buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam aadaabta waxaa ka ah laba qof oo garabka isku hayo wada fadhiyo dersigii wada raacanaya inaadan dhexdooda isku soo muquunin oodan ka baydha de aggan isugu durka maxaad minaca isugu haysaan inaadan cidhiidhin idinkooda la'aantood innagaa waxaa weeyaan dhaqankeenna badwigaa u badan badwi baa u badan dhaqankeenna sidaa awgeed baa wax badan oo akhlaaqda islaamka ah ayaa wax badan ayna ka yara dhiman yihiin dhaqankooda wacan marka laba qof uu qofku doonayo inuu kala dhex galo intaanu fadhiisanba wuxuu odhanayaa can idnak ma ii fasaxaysaan ma fadhiista can idnak ma ii ma fadhiista ayuu odhanaya innaga waxaa arkaysaa xitaa salaadda masaajidka laba qof baa halkaa fadhida dhinaca isku haya waxba weydiin maayo go'iisuu ku dhex tuurayaa dam halkaasuu ku sunnaysanaya waa khasab anaa degay meeshii weeye mayay wada sheekaysanayaan mayay wada fadhiyaan maxaa ka dhexe ma jirto waxaas waa badwi dhaqanka badwigae meesha ka jiray ka mid tahay wixii baa haddana xalaqaadkii cilmiga iyo boosaskii cilmiga lagu bananayay soo gelaya aadaabta waxaa ka mid ah oo maxaanku idhaahdaa carabtu waxay odhan jireen culimmadu ilmun cilmun bilaa adab ka shajarin bilaa amar cilmun bilaa adab ka shajarin bilaa amar cilmi aan aadaab lahayn geedaan midho lahayn buu la mid yahay bal geedaan midho lahayn muxuu dee ku taraya iminka halka hadduu geed camba'a ah ku yaallo ama geed zaytuuna ama liin macaana oo aan midhna ka soo baxayn dee muxuu ku tarayaa geedkani waa liin markaad tidhaahdo cilmi aan aadaab lahayni waa geedaan midho lahayn waxay kale odhan jireen culimmadu biladabi tafhamu اlcilm cilmiga aadaabtaa lagu fahmaa qofba qofku ka akhlaaq iyo adab wanaagsan yahay cilmiga waa ka xasilin og yahay cilmigiisu waa ka bara ka badan yahay qofba qofka uu kasii akhlaaq wanaagsan yahay sidaa awgeed baa waxaa muhim ah aadaabta inuu qofku ogaado inaadan ka kicin qofku meeluu fadhiyo war halkan ka kaca maxaa ku fadhiisiiyey ood xaggaa dambe tag inaadan odhan qofkii halkan ku ama waaba inuu dhegaysto casharka doonaya kitaabba hadduu doono yaanu sidan dhagihiisa iyo qalbigiisa cilmigii ku qaato inaan laga kicin ayaa muhim rasulku wuxuu yidhi sal alla alay slam nahaa an yuqaama arajulu min majlisih wayajlisa fiih waxaa rasuulku uu reebay qofku meeshii qofka fadhiyey intuu ka kiciyo dabeetana u weydaarto isagu uu fadhiisto nebigu waa diiday calayh salaatu wasalaam aadaabta waxaa ka mid ah laba qof oo sheekaysanaya oo meel fadhiya dhexdooda inaadan dhex gelin ama masale ha ka niqaasheen ama wax kale ha ka sheekaysteen inaadan soo dhexgelin ma idinla fadhiisan karaa ma masalaad ka niqaashaysaan masaladiiscilmiga isla ere eegne waa inaad inan weydiisataa weeyaan inaadan dhex dadka qaar baa iska ag fadhiisanaya dheganuug baa la dhegtaasuu ka nuugaya xaggaana waa usii jeedaa tuubaduna halkaanay ka tallaalan tahay oo dadkaasuu dhegaysanaya mid baa telefoon ku hadlaya mid baa dhegta u dhigaya maantao dhan rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo masaladaa ka hadlaya man istamaca ilaa xadiii qawmin dad warkood qofkii dhegaysta wahum lahu kaarihuun iyagoo aanay raalli ka ahaynoo dee dhibsanayaan inuu dhegaysto subba fii udunihi aanuk dhagaha waxaa lagaga shubayaa maalinta qiyaame rasaas la dhalaaliyey buu nebigu yidhi naxaas la dhalaaliyey ayaa labada dhagood lagaga shubaya waxay ka mid tahay qofku inuu qaato la doonayo cagsigeed oo inuu iska ilaaliyo la rabo aadaabta waxaa ka mid ah inaadan hadlin oo aan sheekayn fii anaa'i dars dersiga markuu socdo waa inaadan hadlin sheekhu dersiga bixinayo dhegaysiga bes dhegtaada iyo qalinkaaga iyo kitaabkaaga dad baa arkaysaa dersigiioo socda moobeel buu ku jiraa meel buu daawanayaa ama qof buu la hadlayaa ama mid buu la sheekaysanayaa ama caynkan waa in dersiga intuu socdo wax sheeko ah iyo wax hadala waa mamnuuc aadaabta waxaa ka mid ah in dersiga markaad imanayso adoo nadiifa inaad timaadid ilkahaagii soo cadayey huuradii ka soo cadayey carabkii soo nadiifiyey dharkaagu nadiif yahay dhididkaagu soo uraynin isa soo hagaajiyey majliska xadiiska rasuulka lagu baranaya sal alla alay ama kitaabka ilaahay lagu daraasaynaya qur'aanka ah, ama culuumtii funuuntii shareecada lagu dhigayo mujtamacaasi fadhiyo waa inaad adoo dhidid iyo uskag iyo waxba lahayn aad soo fadhiisataa meesha oo aad ku dadaashaa aadaabtii waxaa ka mid ah inaadan kicin ilaa inta sheekhaagu kacayo markii uu sheekhu darsiga ka kaco ayaa kulli la wada yaacaya waa inuu sheekhu aadaabta markuu isagu kaco oo kabihiisa qaato hadduu baxayo kadib markaa ninkii kacayo ninkii fadhinayo dee fadhi laakiin sheekhii oon kicin in la wada rurug la wada dareero waa aadaabta ayna ka dhiman ee alabatulcilmigu inuu barto loo baahanya aadaabta waxaa ka mida cilmiga inaadan u طalbin litakuuna mashhuura inaadan si aad u noqoto caan caan carabtu waxay tidhahdaa khaalif tucraf si aad u noqoto caan cilmiga inaadan u baran waxaan u baranaya in lay barto in la yaqaano khudbadahayga la arko oo darsigayga la arko wacdigayga la arko sheekh hebel la yidhaahdo ujeeddo caynkaasoo faasid ah niyada xun waa niya faasida inaadan cilmigii u baran aadaabta waxaa ka mida ah ixtiraamu shaykhi wاlmucalim wاlmudaris inaad sheekhaaga iyo mucallinkaaga iyo mudariskaaga aad xurmayso ood ixtiraamto kalwaalid kalwaalid sida waalidka oo kale waalidku wuxuu sababkuugu ahay adduunka imaatinkiisa mucallimka iyo sheekhu wuxuu sababkuugu yahay indhaha inuu kuu furo jahliga kaa saaro oo ilaahay shareecadiisa qalbigaaga oo saafia ah uu ku shubo ayuu diyaaru yahay aabbaha iyo hooyadaa oo kale xurmo inaad xurmaysid waalidka oo kale inaad u xurmaysid aadaabta waxaa ka mid ah sheekhu markuu baxo in majliskii la fadhiyo oo la duruustii dib loo sii muraajaceeyo oo lagu celiyo oo lagu celiyo oo lagu celiyo oo lagu celiyo waxaan garanaya anagu ciyaalo ilmo yaroo dugsiga hoose dhigta xalaqaadka masaajidda cilmiga lagu akhrin jiray markuu sheekhu kaco carruur baanu ahay maanta siddeed jir iyo toddoba jir maja waxaan ahaa rag baa fadhiya darsiga ku celinaya markaasaa raggaa xurmadooda isay isu ixtiraamayaan ninkaa darsiga ku celinaya sheekha ninbaa ag fadhiya masalada markuu akhriyo wuxuu leeyahay magan allah magan allah innagu magan alla dadka dawarseen u naqaanaa sooma kelmaddaa micnaheedu magan alla waxaa weeye ilaahay magantiisa ha ku geliyo ilaahay ha ku xafido wixii darsigii buu qeexaya mogta hadhow waa isagii loo ducaynaya darsiga ku celinaya markaasi hadhow markuu kaco isagiina kuwo kalea isugu sii celinaya kitaabkaasi cilmigaasi naafic buu noqonaya alcilmu bayna talaamiid waa waxa loo yidhaahdo cilmigu ardaydu ku dhex wareegaya intii sheekhu sheegay ardaydaas maskaxdoodu ku wareegaya iyo qalbigooda waxa adiga kaa maqani kan kalaa sheegaya kan kalaa sheegaya kan kalaa sheegaya aadaabta waxaa ka mid ah alxayaau watawaaduc xishood xishood iyo tawaaduc inaadan iskibrin isfanshooqin isla weynaanin waxaa la arkay dadkii qof shan sannadood ka hor waxba aan aqoonin hingaaddii loo bilaabay waxoogaa muqararaad loo caydhiyey waxoogaa wax isugu toostoosay wuxuuba isu haystaa inuu yahay mufti lmamlaka mufti diyaar wax badanna haddee jucbadiisa kuma jirto qofkii sidaa awgeed inaad tawaaduc waa lagaa cilmi badan yahay waa lagaa aqoon badan yahay ilaahay waa lagaaga dhow yahay diinta barasheeda waa lagaaga fiican yahay inaad naftaada u sheegto isdhaliisho ayaa la doonay isla bixin xishood iyo xurmo qofka walaalkaa kale ee cilmigaa aad la baranaysa inaad ixtiraamto inaad xushmayso inaad xaq dhowrto inaad ilaaliso aadaabtay ka midta waxaa ka ah cilmiga aad baranayso ciddii lahayd inaad u tiiriso kelmaddii sheekha aad u lahaa qofkii e, culimmadu madhabka kelmaddu ay leedahay inaad u tiiriso ciddii lahayd oo adigu aadan iska dhigin cid waxa kan sheegayso iskaleh aadaabta waxaa ka ah cilmiga lagaga fawso karatu almuطaalaca wاlqiraa'a inaad wakhti samayso wax daalacatid oo wax akhrisid si aad wakhtiga iyo umriga iyo jaaniska aad uga faa'iidaysato aadaabtay ka mid tahay aadaabta waxaa ka mid a ah xifdu amaanati caariyaysanayso ammaanadooda inaad ilaaliso dad baa waxaad arkaysaa kitaabba haysta mujallad baa ka maqan cidaan u dhiiba garan maayo ku leeyahay adiguna kutubtaadii waa dayacday mid kale oo kaasii dayac badanna waad u dhiibtay waa inaad buug samaysataa qofkii kitaabaad caariyayso xilliguu kaa qaaday magiciisoo saddexan teleefonkiisa iyo kitaabka jusku kaa qaadaad ku qoranaysaa maktabaddaad dhiganaysaa maalintaad u baahato iyo muddadaa qofkaasi uu kitaabka kaa haysanayo hadhow daftarkaad baadhaysaa hebel hebel kitaabkii walaalda ii keen waxaa dhacaysa in kitaabkii aad qaadatid oo qofkii aad ka caariyaysatid adiguna aad markaa dhigtid maktabaddaada adna kama faa'iidaysanaysid halkaasu sida muunaddii ku sharaxan yahay kiina ka faa'iidaysan maayo mujallad dhan baa ka maqan kitaabkiisa kaiir way badan tahay oo maxaan ku raha inta qof laga caariyey aqallada iska yaalo islaamu boord ka jafayaanoo aan la soo kala bixinayna darsigii kitaabkii aan laga faa'iidaysanayn ummadda aan looga faa'iidaynayn waxaa ka mida aadaabta eh, aadaabta waxaa ka mid a atakhalluq biakhlaaqi alcilm cilmiga akhlaaqdiisa qofku inuu qaato waa in la kala gartaa qofka cilmiga baranaya iyo qofka kale akhlaaqdoodu waa inay kala duwanaataa waa inay diintu kaa dhadhamaysaa waa inuu xadiisku kaa soo udgayaa waa inay aayaddu kaa soo carfaysaa waa in maxaanku idhahdaa tafsiirkii iyo fiqigii iyo luuqaddii iyo cilmigii shareecada dhadhankoodii iyo macaankoodii hadalkaagii macaamilkaagii muuqaalkaagii waa inay ka muuqataa sida adigoo xadiis iyo aayad soconaya oo kale ah waa inaad noqotaa lianna waxaad xambaarayso laasiman waa in lagaa helaa oo niyo wanaagsan aad ku qaaddaa waxaa weeye aladiina yuballiquuna risaalaat risaalaadka ilaahay shareecada ummad inaad gaadhsiiso cidda cilmiga baranaysaa waa cid nasiib leh ilaahay baa wuxuu u doortay cilmigan barashadiisa inay waddadaa qaadaan miiraadkii iyo dhaxalkii ambiyada inay qaataan ogow laakiin walaal cilmiga barashadiisa markaad bilaabayso ku socoto waddadu waa adag tahay waxay u baahan tahay ragannimo waxay u baahan tahay go'aan waxay waddadaasi u baahan tahay adkaysi waxay u baahan tahay joogtayn waad gaajoonaysaa waad u haraadaysaa waad daalaysaa meel dayacan baad u seexanaysaa duruuf baa kugu adkaanaysa waxaa ha u jixinjixin haddaad u sabirto dulliga barashada iyo cilmiga raacashadiisa raaxadaa ka dambaysa man lam yaduq dulla tacallumi saaca tajaraca tuula xayaatihi ka'sa aljahl qofka aan dhadhamin dulliga iyo liidmada iyo culayska iyo dhibta kaa soo gaadhaysa cilmiga barashadiisa oo markuu waxoogaa caydhcaydhsado kitaab iskaga harayo ruuxan dhib badanaa yidhaahdaa inta uu nool yahay hadhuub weyn oo jaahilnimow dhammaya ille waxba ma yaqaana maryo wacanood xidhato iyo aqal wacanoo aad degtid iyo aad dhashay islaam qurux badan oo aad guursato ma cilmi uu kuu kordhinaya cilmi kordhin mayso waa nicam kale iyo hawlo kale taas laakiin adkaysi iyo sabir iyo dulqaad iyo dadaal ayaa lagu gaaraa cilmiga barashadiisa shahawaadkoo laga fogaado dadkaas waxyaabahaasoo laga fogaado baad ku gaaraysaa cilmiga miaal abu hurayra wax yar rasuulka la joogay sal alay waslam waa garanaysaan sanadkii toddobaade buu soo abu hurayra rasuulkuna wuxuu dhintay sanadkii tobnaad salawaat ullahi wasalaamu caleyh maxaa u dhexeeya intaa imise sano ayuu nebiga la joogay waa afar sannadoodoo wax dhiman dadka mukiriinta ah ee rasuulka axaadiista ka xambaaray sal alla alah wasalam kow ka yahay hurayra kitaabkaaad furtid can abi hurayra umbaad ku arkaysaa ma jiro kitaab xadiia ilaa waad ku arkaysaa abu hurayra saxaabadu markay yidhahen war adigu in yarna waad dala joogtay nebiga waxaanu axaadiisa xaggaad ka keentay waxaad ku mashquusheen bacmushtari iyo ganacsi iyo adduun baad caydhinayseen anna rasuulkan ag fadhiyo wuxuu ka sheekaynayaa hal miaal baan tilmaamaya waqtigaa iska koobane fii saxiix albukhaari ku sugan wuxuu yidhi waxaan nebiga sal allau aleh wasalam ayaan ag fadhin jirin cilmigan ka qaadan jirin xadiistan ka dhegaysan jire waan qaban jiray waan dadaali jiray waxaa dhici jirtay gaajada iyo aradka iyo hoyxumada iyo huxumada ay haysata mararka qaarkood gaajo daraaddeed waan miyir beeli jiray buuri intuu waagu beriyo baana subaxaa waxba cuni jirin oo harhkii waxma cuni jirin oo habeenkii waxaan biyo ahayn maalinta dambe markay cadceeddu soo baxdo ayaan salaada laga baxon dhaqaaqi siraado ayaan duuli jiray buuri markaasaan masaajidka hortiisa ku dhici jiray reer miyiga masaajidka ku tukadee jamaca salaadda soo gaadhay ayaa mararka qaarkood cagta sidaa ugu odhan jiro halkaa surka ah war malaha waa waa jin baa ku haya kan malaha dee waa maxaan ku idhaahdaa waa nin xanuunsanayo jin baa haya ma hadli karaya itaal ma haya laakiin waxay ku hadlayaan waan maqlayaa buu le abu hurayra waxaa dhici jirtay mararka qaarkood gaajada markaan xamili kari waayo inaan salaadda marka laga soo baxo xaggaa hore soo fadhiisto waddada la marayo aayadan garanayo micnaheeda inaan weyddiiyo cumar cumaro horta walaal aayaddaasi micnaheedu muxuu ahaa cumarna uu yidhahda sidaa iyo saasaa looga jeedaa ujeeddadeedu ma aha inuu yidhaahdaan doonayaa inakeen aayadda waa kuu sheegi doonaa bal aynu wax soo meelaha kaga soo dhufanna afke waa dhici jirta rasuulkaa i soo mari jiray markaasuu rasuulku intuu dhoolla caddeeyo inakeen abu hurayra waxaa iigu darnayd bui maalina aqalka imi markaasuu xaaskii wuxuu ku yidhi wax ma haysaa waxoogaa yaroo caanaan haya weel yar oo hadhuub yar ba caani yar ku jiraa keen waa la keenay abu hurayrow orodoo saxaabadii sufa ee masaajidka joogtay u yeedh buu nebigu yidhi waa qatan yihiine markaasaan markaan sii socday waxaan is tidhi rasuulkana waa ka xishoonayaa war caanahan adig iyo isagaba idinkuma filne e colkan maxaa loogu yeedhayaa talow waxaan yaree ku jira hadhuubka idinkuma ofilan labadiinna eh colkan la soo dareerinayo muxuu ka tarayaa haddana rasuulka haddee i dirayoo ma diidi karayo markaasaan tagaa dabadan ka soo maraayo waa soo kaxeeya ina keena waa farfadhiistaan rasuulkaa wuxuu igu yidhaha sal alla alay waslam u dhiidhiib waa u dhiibaa wuu cabbaa wuu ka dhargaa u dhiib u dhiib u dhiib markaan dhiibayo weelkaan yare eegaa mas-uul waxbaa ku jira buu yidhahdaa gaajadaay hayse buu yidhi tabcaan baan ah markii aniga laysoo gaana rasuulka u dhiibi ishrab cab abu hurayra may rasuulka ilahay adigu ab war adigu cab abu hurayra waa cababi qabqabqabqab markaasaan rasuulka ilah ishrab cab abu hurayra waa ku celiye waa cabbe waa u dhiibi haddana cab abu hurayra ilaa meel wallaahi yaa rasuul allah meelaan marya ma haya buuri barakadii nebiga salawatullahi waslamu calayh meelaan mariyo ma hayo markaasuu nebigu qaaday sal l sl markaasuu dhammay inta kalena waa iska dhigay waxaan uga jeedaa miaalka gaajada abu hurayra radi taala wuxuu yidhi waxaa dhici jirtay axaadiista qaar inaan ilaawo maantin dambaa nebiga ku yidhi sal alay wasalam axaadiista aan kaa dhegaysto qaar baan ilaawaa ubsud ridaa'ak kala bixi go'aaga abu hurayra saa kala bixi goy baan sidaa u kala bixiyey markaasuu nebigu sal alay wasalam sida wax wax xantoobinayoo kale ayuu saa wax u cantoobiyey hawadaa dhexe markaasuu go'i saa ku yidhi go'a darafyadiisa iyo dacallada go'a isu keen buu nebigu yidhi sal maalintaa wixii ka dambeeyey xadiisaa nebiga ka maqlay ma ilaaban buyuhi abu hurayra radi allahu tacala canhu marka barashada cilmiga waad u gaajoonaysaa gaajo waxaa laga yaabaa in darsiga aad ka baxdo adoo naf gaajala oo quraacna aan meel ku ogayn oo qadadii darsi kale aad dhegaysato adoon saake quraacan oo cashada midhoodhiya inaad heshaa dhici karta ama waxbaba weydo oo aad midna aqalna qadada ka yara boobto aqalna quraacda aad ku leedahay qaraabada masaajid ka seexato dulqaadkaas aad cilmiga ku baranayso raaxaa ka dambaysa cizaa ka dambaysa sharaf baa ka dambaysa waxaa ka dambeeya inaad noqoto min ahli اlcilmi ayaa ka dambeeya cilmiga barashadiisa sidaa awgeed ba ilaahay markuu markhaati gelinaya waxdaaniyadiisa shahid allah annahu laa ilaaha ilaa hu wاlmalaa'ikatu yaa lagu xejiyey wa ulu lcilm qaa'ima biاlqist laa ilaaha ila huwa alcasiiz اlxakiim cidda uu ilaahay mara gashanayo isaga markhaatigiisa marka laga yimaado malaa'igtana wuu sheegay yaa saddex lagaga dhigay dadka ahlucilmigaa buu ilahay markhaati geliyey subxaana wa tacaala waxaa nebigu waxaa alle subxaana wa tacaala u caddeeyey ahlulcilmigu inay yihiin kuwa ehelka u ah inay fahmaan ilaahay kalaamkiisa iyo wuxuu alle u jeedo wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun cidda wax garanaysa unbaa tusaalaha aan u jeedo iyagaa fahmaya buu alla yidhi alla wuxuu caddeeyey cidda ka baqaysa isaga baqdinta uu mudan yahay inay yihiin dadka aqoonta u saaxiibka culimmada ah innamaa yakhsha allaaha min cibaadihi alculamaa wuxuu alla tilmaamay subxaanahu wa tacaala ahlulcilmiga dadka ahi inay yihiin dadka qaa'imuleylka ugu badan ee ilaahay habeenkii isu taaga ee alla caabuda maruu taagan yahay oo salaad u taagan yahe qur'aan akhrinayo maruu sujuudsan yahay maruu werdinayo maruu ducaysanayo maruu istikfaarsanayo ahlucilmiga alabatulcilmiga dadka ahlucilmiga ahi sifaatkooda waa amman huwa qaanitun aanaa'a alleyli saajidan waqaa'iman yaxdaru alaakhira wayarjuu raxmata rabbih maxaa ka dambeeya qul hal yastawi aladiina yaclamuun wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu cidda ilaahay atqaana ilaahay cidda af taqaana subxaanahu wa tacaala waa dadka ahlulcilmiga ilaahay af yaqaana ka xadiiska fahmaya oo aayadda fahmaya kaasaa ilaahay af yaqaana subxaanahu wa tacaala waa ka habeenkii taagan qaanit ana alleyni saajid ma aha midkaa dee iska hurdae intuu ceshaa'iga ama wax ka dambeeya seexdo waa beriga salaadda subax adinka ama salaaddiiyoo lagu jiro toosaya kaa ma aha in uu qofka daalibcilmigaha ah, qaa'imu leyl waa inaad noqota waa inaad leedahay saacado iyo wakhti aad kacdo waa inaad leedahay nebigu wuxuu caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu alayhi qiimaha uu leeyahay xadiiska aynu soo marnay xitaa maxaanku idhahdaa kalluunka iyo qudhaanjadu inay ilaahay u weydiinayaan dembidhaaf maqaamkaasi waa maqaam aad u qiimo badan dad ilaahay u doortay unbuu siiyaa cilmigaa barashadiisa ilaahay dad uu doortay buu u sahlaa oo u fudaydiyaa cid waliba ma heli karayso imisa qof imisa dhallinyaro ah imisa nindhexaada oo jooga oo caafimaad qaba oo haddana aan lagu duwin hal kitaaba inuu raacdo hal dersi inuu dhegaysto bal adiga haddii ilaahay nasiibkaa ku siiyey ogow si gaara ilaahay kuu dhaqaalaynayaa si gaara ilaahay uu rabaa inaad noqoto qof micno leh wuxuu yidhaahdaa ninka la yidhaahdo almaawardi fii adabi dunya wadiin wuxuu yidhi shan arrimood oo naseexo ah ayuu siiyey qofka daalibulcilmigaah wuxuu yidhi kow an yakuuna nahaazan lilfuras an yakuuna nahaazan lilfuras waa inuu noqdaa qof ka faa'iidaysi badan aad uga faa'iidaysta fursadaha iyo jaaniska qofka cilmiga raacanaya oo ka haniimayso cilmiga dalabadiisa an yakuuna mubtadi'an lilcilmi min awalihi waa inuu yahay mid barashadiisa bilowga ka bilaabaya an yakuuna mubtadi'an lilcilmi min awalihi saddex an yakuuna aatiyan lahu min madkhalihi an yakuuna aatiyan lahu min madkhalihi inuu cilmiga barashadiisa uga yimaado halka laga soo galo wa'tu lbuyuuta min abwaabiha albaabada kadinkaa laga soo gala aqalada daaqadaha lagama soo dhaco cilmiga markaad baranayso madkhalkiisa iyo meesha laga soo galo ka soo gal halkaasaad wax badan cilmiga ka faa'iidaysanaysaa oo waxa weeyaan maalan luqaddii markaad rabto inaad barato waa inaad soo bilowdaade xadiiska markaad rabto inaad barato waa inaad ka soo bilowda fiqiga markaad barato shaaficiyada inaad bilaawdo waa ka bilowda safiinaha sooma jeedid madkhalka ka soo gal xagga horea bilowga ah kitaabba kitaab kitaabba kitaab kitaabba kitaab ilaa aad marka dambe cilmigii ka gaadho darajo wanaagsan oo wax badan oo cilmi ah aad xasiliso qodobka afaraad an yakuuna munsarifan can اtashaaquli bialabi ma la yaduru jahluhu wuxuu leeyahay sheekhu an yakuuna munsarifan waa inuu qofku noqdo mid ka baydha mid ka baydha waa inuu noqdo can اtashaaguli bialab inuu ku mashquulo inuu barto ama wakhti ku bixiyo maa laa yaduru jahlu wax haddii uu ka jaahil noqdo wax dhiba aan ku haynin waxa muhimka alaham falaham waxa muhimka ah qofku ku dadaalo maxaa yeelay culimmadu maxay saa u leedahay ama maxay culimmadu sidaa u leeyihiin waxaa loo leeyahay alcumru qasiir wاlcilmu kaiir bal cimrigaaga iyo cilmigan shareecada keebaa badan isu eeg adigu keebaa badan cimrigaaga waa yaryahay waa kooban yahay culuumta kahor taalla ee shareecada ee funuunta kala duwanna intay tiro la eg tahay aad bay u fara badanta sidaa awgeed ba waxay yidhahdeen alcumru qasiir waalcilmu kaiir waalcaaqilu man jamaca cumrahu calaa maa yanfacuhu qofka caqliga lihi waa qofka ururiya ee isu keena intaa uu nool yahay wixii anfaca u leh waa inuu isu keena wixii kalean anfac ku lahayn wakhti badan cimriga ha ku luminin weeyaan qodobka u dambeeya an yakuuna mulixan fi ibtigaa'i darki ma stacsaba calayhi qofku inuu ku celceliyo oo ku adkaysto uu ku dadaalo siduu u gaadhi lahaa wixii ku adkaada masaa'isha cilmiga iyo funuunta markaad baranayso waxbaa masaa'il baa kaa soo hortaagaya oo markaad naxwihii bilowdo oo aad bilowdo wuu kugu adkaan karaa aad tidhahdo markaa ruuxan waa adag yahay ina ka badaadi naxwo qur-aankana maaha xadiisna maahe waa aaladdii wax lagu furfuraye iga badaayo qur-aanka iyo xadiiskan iska bilaabaya adkayso ku adkayso adaa ka adag soomaalidu waxay tidhaahdaa waa bariyey iyo xaashi la soo rogay keebaa badan keebaa badan ya waa berye baa badan dee bal adigu buug soo qaadoo subax walba xaashi soo rog subax walba xaashi soo rog subaxa dambe haddaadba noolaato buuggiina dhammaaw xaashiyihiisii adna waa soo taaganta adkayso marka masaa'isha wixiis kaa soo hortaaga hadday naxwo tahay u adkayso ku celceli u sabir maha inaad ku oradid ilaa ma hal sabar kale keliya qaadatid axkaamta shareecada wixii kugu adkaado culuumta sharciga barashadiisa adkayso ku celceli ku celceli waad ka gudbaysaa adaa ka adag waxaasoo dhan adaa ka adag haddaad ku dadaasho maxamed amiin ashanqiiti raximahullah saaxib aladwaab wuxuu ka sheekeeyey anagoo cilmiga markaan baranayay buu yidhi waxaa igu adkaatay mas'ale miiraadka ah waan fahmi waayey masaladii habeenkii markii ceshihii la tukaday ee sheekhiina iska tegey aqalkiisii qabtay ardayduna kala tagtay ayaan dab shitay buu yidhi waa u fadhiistay khaadimkii waxaan ku yidhi shaah iisoo kari shaah badan iisoo kari markii baan bilaabay wixii aan hayey kutubtii dhaxalka ka hadlaysay baan isu keenay masaladiin aan eego saan marba shaahii u cabbayey oo u eegayey salaaddii subax baa laygu addimay buu yidhi masaladii helay oo fahmay buu kam saaca bayna bacd salaati alcishaa wa salaati subx kam saaca amaaniya tisca saacaad baa ku jira intaasu u fadhiyaa oo adkaysanaya cilmigii oo ninkaa badda ah aad ah waxaa cilmi ku jira usuul اlfiqhi ama axkaam ku jira ilahay ma allaahu bihi caliim ilahay unbaa garanaya subxaanahu wa tacaala cabdulaahi ibna mubaarak waxaa ka mid ah waxyaabaha muhimka ah ee aynu tilmaamayno waxaa ka ah. qofku in an yaxis wayashcur ladat alcilmi cilmigu dhadhan buu leeyahay macaan buu leeyahay macaanka cilmiga waa inaad dhadhamisaa oo see u dhadhamin waxa weeyaan cilmigu qalbigaagu waa inuu ku xasilaayo ku degaa biladaati alcilm waxyaabaha dadku ay ladaat alcaadaat baa meesha ka baxaysa caadaadka waxyaabadu iska caadiyeysta in subaxii layska soo kaco maqaaxiyaha la fadhiistooo war iyo sheeko la shubooo lagu kala qada tagooo casarkii la fadhiisto ilaa tobanka habeennimo in salaad loo dareero mooyaane maqaaxiyaha iyo meelaha laga shubmayo hadalka ladaat alcaadaat wey waxyaaba iska caadooyinoo dadku macaansaday oo wato waxa inaadan shaqo ku darsan wakhtiga inaad ku dadaashid inaad cilmigan ka faa'iidaysatid cabdullaahi bna mubaarak ayaa nin la kulmay markaasuu wuxuu ku ya abaa cabdiraxmaan alaa tajlis macana maad nala fadhiisatidoo intaa waad sii ordaysaayoo marna masaajidka marna maktabadda iyo halkaasaad ku socota aqalkaage maad nala fadhiisatidoo ragga la sheekaysatidoo nala cawaysidoo waa caynkan markaasuu wuxuu yidhi ana ajlisu fii beytii maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waasxaabi war anigu rasuulka iyo saxaabadii ayaan aqalka la fadhiyaa yaa cabdallaahi alaa tastahzi'u bii war cabdilaahi waxbaan ku su'aalaye maxaad adan iigu dheeldheelaysaa waa maxay dheeldheelku aad leedahay saxaabadii iyo rasuulkii aqalka kula sheekaysanaya maxaad uga jeeddaa markaasuu wuxuu yidhi laa kuguma dheeldheelayo walaakin anduruu fii kutubii fakaannii jaalisun maca alqowm kutubtaydaan daalacanayaa markaasaa waxaan isu haystaa inaan rasuulkiiyo saxaabadii la fadhiyo salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiiskii baan akhrinayaa oo saxaabadii iyo maxaan ku idhahdaa badaahrinaya inaan la fadhiya la moodaa sidaa awgeed in qofku waxyaabaha ugu qaalisnaad haysato inaad ogaato cilmiga barashadiisa inay tahay waa shayga kugu qaalisnaad haysato shilinka aad hesho i lacagta ku soo gashaa meesha ninka kula faca ahi uu kab yar iyo maxaan ku idhaahdaa cadarkii markaa soo baxayo moobilkii soo baxayo isteelkii soo baxay uu iibsanayo anfac alkutub ku iibsa kitaabka kugu manfacada badan dersiga markaa socda kitaabkiisa shuruuxda ku soo iibso labadiina ka reerka u haraa la ogaan doonaaye ninkaa saacadaha iyo moobeelada kala bedelaya shaararka iyo kabaha iyo adiga ninka reerka u hadhaa dadka iyo dalka iyo diintaa laogaan doonaa ayaa la ogaan doonaa anfac maa cindak waxaad haysato waxa kugu fiican ku iibso kitaabka maxaan ku radaa marka aad raacanayso kitaabka nafciga leh soo gado waxaa asagu maanta uu ku mashquulsan yahay berrito markaad cilmigan xambaarto iyagaa iska durduraya oo ku soo gelaya iyagaa iska imanaya sheekhi intaa ha loo gey sheekhe waxaa la siiy sheekhe hadiyaddaa ha loo gey war sheekhi eh, baa la leeyahay adigu cidna waxba weydiisan maysid laakiin manzilat اlcilmi karaamat اlcilmi cilmiga iyo mansiladiisi iyo karaamadiisii weeyaan inta cidda cid kale waxaasi ku mashquulayaan waa kaas salafkii markaad fiidhiso dhibta ka soo gaaraysa cilmiga barashadiisa marbay macaan u ahayd markuu sidaa u fadhiyo maanto dhan meel aan sibidhkan iyo rogagan oolin oo quruuraxa uu saa u fadhiyo lagu laaban yihiin xanuunka quruuraxa uu ku fadhiyo iyo sibidhkaa dhulkaa uu fadhiyo lugaha addimadaa laabanee maan subaxii sida loo fadhiisto laga yaabo in barqa kulu lagu gaadho xanuunkaas lagu laaban yihiin macaan bay u ahayd alimaam اbukhaari kitaabkiisa bukhaariga wuxuu mucalaq ku warinayaa imaam bukhaari cikrima ayaa wuxuu leeyahay cabdulaahi bnu cabbaas wuxuu samayn jiray cilmiga markuuna barayo halkaa markaan lugaha soo laabna buu yidhi lowgaya dhudhunku isku xidhi jiray intuu xadhig soo qaato lowgayga iyo dhudhunkaygu isku xidhaa labada lugood si aanan lugaha ula kala bixin aan u fadhiyo aan u kicin buu igu xidhi jiray markaasuu wuxuu leeyahay yucallimuhu اlqur'aan wاlfaraa'id muxuu saa u yeelaya wuxuu barayaa qur'aanka iyo faraa'idku baraya si aan loo nuxnuxsan markaasa aanan wax xanuuna aanan dareemayn oo wax kabuubiyo ah aanan dareemayn innaga hadda waad aragti waxoogaa yar ninka sheekha ah qofkii dersiga markuu akhrinayo war isila hagaajiyo istoosi markuu yidhaahdo casharkaba inaanu ku soo noqon baaba laga yaabaa mar adeero dee sheekada joojiya casharku intuu socdo aniga muxuu ii canaananaya ma aabahayba ma hooyadayba darsiga masaajid ka socda macalinku anigu gaar buu ii eeganaya sheekh talo maxaa jira qof lala hadli karo dadka casharka loo akhrinayo kii casharka lagu celiyo ama la canaanto sheeko kaluu furayaa cabdullaahi bnu cabbaasna cikramuu xidhayaa u fiirso lowga iyo dhudhunku isku xidhayaa si aanu u dhaqaaqin yucallimuhu alqur'aan waalfaraa'id sidaa awgeed bay waxay u dhadhamin jireen macaan xanuunka ka soo gaadhaya macaan bay u dhadhamin jireen wa inaad ogaataa cilmigu bianna alcilma kulluhu min allah cilmigu siduu u dhan yahay xagguu ka yimi sidiisaba horta ilaahay xaggii buu ka wa tacaala waxa ilaahay gacantiisa ku jira uu hayo xoog loogama qaadi karo khiyaamana loogama qaadi karo lagamana xadi karo waxaa lagu gaarayaa oo keliya taaco iyo cibaado iyo toosnaan baad ku helaysaa waataquu اllaha wayucallimukum ilahay inaad ku xidhnaato bal qur-aanka u fiirso aayaadka qur-aanka ah alle markuu ka warramayo alladiina uutuu lcilma kuwa cilmiga la siiyey aataynaahum wacallamnaahum wacallamaka maa lam takun taclam cilmigan ilaahay baa iska leh ilaahay baa allahu yaclamu xayu yajcalu risaalatah cidduu cilmiga siinayo qalbigooda gelinayo isagaa ilaahay og subxaanah wa tacaala deeqdaa cidda uu siinayo isagaa og ilaahay subxaanah wa tacaala addoomihiisa isagaa kala yaqaan quluubtooda isagaa kala yaqaan rasuulku markaasuu wuxuu ley sal alla alay wasalam inna lilaahi aaniyatun fi alard wa aaniyat ullaahi ilaahay wuxuu leeyahay weelal dhulka u yaala oo uu ku shubo cilmigiisa iyo xikmadiisa uu ku shubo weelashaasi waa adoomihiisa saalixiinta ah quluubtooda buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam addoommiyada saalixiinta quluubtooda ayuu si gaara ugu shubaya cilmiga iyo xikmadda iyo shareecada axkaamta uu qalbigooda ku shubaya markaasaa nuurku saa uga soo baxaya oo cilmigu ka soo baxaya qalbigooda weeyaan karatu ducaa baa loo baahanya inu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala aad iyo aad alla u baryo qofku dalabatulcilmiga see lagu noqdaa haddaad soo geshid masaajidka hal xadiisa dhegaysatid daalibulcilmi baata hal kitaab haddaad dhegaysatid oo raacatid daalibulcilmi baata waxaad arkaysaa saxiixulbukhaariga saxaabada rag intay u yimaadaan dhallinyaro ah dhowr iyo toban cishe la joogaya oo salaaddii baranaya oo dabeetan rasuulku iyagoo ducaada uu dirayo oo dadkoodii salaaddii iyo cibaadada iyo khayrka ay u sheegayaan sidaa ogeed baa cilmigu innama alcilmu bitalaqi cilmigu waa talaqi cid inaad sheekhii kala kulantid oo aad ka baratid laakiin haddaad tidhahdo annaga wax daaldaalacanaya iyo waxyaabaa dadku maanta ku habsaamay aaladatan mimoriyada iyo internetku waa kaalmaysi waa kaalmaysi asal ma aha asal maaha laakiin sheekha ku hor fadhiya dersiga akhrinaya taasaa asal ah oo masaladii aad garan weydo aad weydiinaysa iminka haddaad casharkii dhegaysanayso oo markii la duubay meel codku hoos u degay ama casharkiioo socdaba uu ku dhammaatay cajaladii oo aan darsigii kale la socon de mimoriga iyo maxaad weydiinaysaa waa ku hor fadhiya mimorigi bal wax weydii mi mariyo masalada maxay tahay baldhe mikuu sheegi kara waa kaalmaysi aad kaalmaysanayso laakiin dadka qaar baa asal ka dhigay markaasay xalaqaadka cilmiga kaga tageen markaasuu le cilmiga la akrinaya soo maaha wuxuu igu jiraa mimoriga kitabtaasoo dhan waan haystaa weligiina ma dhegaysanayo marka in aan waxaa la cuskanin oo talaqiga cilmiga la barto inaadan iska ilaalisid waxa la yidhahdo tashayuq inay kugu dhacdo sheekh ismood adugu waxba aan garanay inay kugu dhacdo iska ilaali man kaana shaykhuhu kitaabahu kaana khaطa'uhu akar min sawaabi qofka kitaabkiisa sheekh ka dhigta muxuu noqonayaa gefkiisa muxuu ka badanayaa sixiisa iyo gefkiisa gefkiisaa badanaya sida kii yidhi qur-aanka carabiga yaqaano qur-aankaan aqaanaayo aliflaamiimtii buu soo wada maray alamtaruu soo gaadhay alamtara waa aliflaamiim soo maha hadhoowuu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim aliflaamiim tara kayfa facala rabbuka saas umbaa loo eegay ninkii dee wuxuu ku soo socday carabigii baan aqaanay hingaadi buu yidhioo qur-aanku saa ugu soo socday aliflaamiim iyo aliflaamiimta isku si baynu u qoran yihin hadda la soco talaqi baa la rabaa cilmiga in talaqi iyo wax lagu barto ayaa la innama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho buu nebigu yuri sal alay slam bal u fiirso cabdullaahi ibnu cabbaas ayaa nebigu u duceeyey allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil ilaahayow diintana fahamsii tafsiirkana bar cabdilaahi bni cabbaas intuu gacmaha laabtay ma odhan ducada nebigaa igu filan aniga waxaan raacanayaa ma jirto intuu soo tago ayuu saxaabada duhurka dabadiisa qaarkood isagoo xadiis ama masale ka raba aqalkooda hortooda ciidda ajiibsan jiray casarka markuu u soo kaco ayuu odhan jiray maxaa meesha ku jiifiyey rasuulka ilaahay in adeerkiyo ku iman lahayne may alcilmu yu'taa walaa ya'tii cilmiga waa loo yimaadaaye isagu kuu iman maayo anaa doonaya inaan kaa faa'iidaysto markaasuu odhan jira rasuulka sal alla alay u fiirso isaga oo waxyuu ku soo degayo oo xag ilaahay lagala khitaabayo oo qur-aanku ku soo degayo oo jibriil u imanayo intaa laguma daynin macallin baa haddana looga dhigay jibriil ilaahay kitaabka toos waa ugu soo ridi karayey laakiin wax la bartaa la tilmaamaya sidaa awgeed baa wuxuu leeyahay salaadda aad tukanaysaan waqtulawalka oo laga tukado iyo wakhtiga labaad ee laga tukado xadiiska tirmidi min xadiii ibni cabbaas ammanii jibriilu jibriil baa imaam ii noqday oo i tujiyey cinda albeyti maratayni beytka agtiisa laba jeer buu i tujiyey jibriil markii horena wuxuu yidhi awal wakhtiga salaadda wax xilligaasuu galaa oo shantii salaadood saasuu ii tusay markii labaadna aakhirul wakhtiguu iga tusay buu yidhi nebiga sal alla alay wasalam waa talaqi waa la barayaa jibriil baa loo soo diray midhmidh baa loo baraya markaasuu inagana ina baray oo ina soo gaarsiiyey salawaat ullahi wasalaamu calayh aadaabta waxaa ka mida qofku inuu marka wax uu sheegayo marka uu dadka eh, khudbad akhrinayo markuu dadka wacdinayo si ibnuqayim kitaabkiisan dariiq alhijrataynka wuxuu odhan jiray markuu hadlaya ibnuqayim naxnu jamacnaa waxaannu jamcinnay buu yidhi annagu gaabis iyo gaboodfal iyo haddana inaannu aamin nahay baannu jamcinnay micnaheedu waxa weeye markaad dadka xitaa la hadlayso daalibulcilmi tahay dad khaldan baa tihiin dadkiinan jaahiliinta ah kuwa dadka wacdinaya sida yadhaha sooma arag waxba garan maysaan jaahiliin baa tihiin iyo markaad tidhaahdo sida ibnuqayimoo ninkaa sheekhae caabidkae la yaqaano uu leeyahay naxnu jamacnaa bayna ataqsiiri bal altafriit waاlamn dadkii wuxuu ka hadlayaa mufridiinta ogow inaad marka tidhaahdo khaladkaasaanu galnay sidaasaana waxbarannaa nagu waajiba waa inaannu sidaa yeellaa maynu caynkan samaynaa asbuubkii aadaabta loo baahan yahay ka mid yahay qisadii mumin aali fircoon waa garanaysaan faman yansurunaa min ba'si illaahi in jaa'anaa bihi haddii ilaahay ba'sigiisu noo yimaado yaa noo hiilinaya waa tuu leeyahy sidaa awgeed tafsiirka ibnu sacd bal aayadda dib u raajic faa'iido badan baad ku arki doontaa insha allahu tacaala ayib saddex qodobba waa inaad ilaalisaa alaa maqaamaat kow qabla xuduuri dars dersiga intaadan soo fadhiisan kitaabkaaga qalinkaaga waa inaad diyaartay wayse qabtaa soo diyaargarowday ninku hadduu ugaadhsanayo qalabkiisoo dhan buu soo qaataa maqaamka labaad waxa weeyaan marka dersigu bilowdo uu socdo xagga iyo xagga inaadan u leexan qalbigaaga iyo maskaxdaada dersiga socdo inaad u furto kelmaddaa sheekha ka soo baxaysa afkiisa inaad dhegaysato maqaamka saddexaad dersigu markuu dhammaado inaadan kicin sidaa awgeed baa waxa aynu isweydiinnaa war intaa waxbaynu raacanaynaa wax badanna ma aynaan uruurin oo cilmi ah maxaa ina haya qof baa ilaa dhowr iyo sagaaشhankii ama ilaa labadii kun intaa kitaab raacanaya wax badanna haddana isuma keenin sababtu waxaa weeye markuu darsiga ka kaco oo kitaabkii uu qaado ayuu dukaanka ugu dhow leeyay ii sidhi kitaabka ah, berri buu ka soo qaadaya marka casharka la akhrinayo saasuu u yar eegayaa war waa iska garanaya waa axaadiistan riyaalka arbiciinka ku arki jiray waa iska garanaya waa intaan ku arki jiray xaggaa iyo xaggaas celcelin iyo akhrin iyo daalacasho iyo ma jirto meeshii uu dhigay buu ka soo qaadaya birrina waa ku celinaya birrina waa ku celinaya hadhow maxay noqonaysaa marartu laa adri kitaabkan waan akhristay laakiin hadda niyow war waaba kelila waxba ka garan maayo marka la yidhaahdo kaale marka dersi akhri ninkii intaa wax raacanaya kitaabkan kaale walaal akhri cudurdaar mikimiki gelabgelab ile waa nin aan wa kitaabkii googoys ahaa ama maxaanku idhaahdaa meeshii uu kitaabkii dhigo so wax walba ka soo qaadi jirin oo aan darsigii si fiican u raacanin waa mashaakilaadka ina haysta ayay ka mid tahay weeyaan iminka masaajidka waxaa laga bilaabayaa xalaqaad cilmi ah horena way uga socdeen ummadduna waa ka faa'iide iminkana waa laga bilaabaya masaajidkana wuxuu ku yaallaa suuqa bartankiisii ganacsato badanna way ku xeeran tahay oo mushtarka iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan ku iibsanaya ayaa jooga sidaa awgeed in qofka ganacsiga ku jira marka daalibulcilmiga kaleba laga yimaado waa muhim inuu ka faa'iidaysto cilmiga barashadiisa maxaa yeelay xalaashii iyo xaaraantii baad kala baranaysaa ribadii wixii riba iyo wax kalaad kala baranaysaa waxaad baranaysaa beeca bannaan iyo beeca aan bannaanayn waxaad baranaysaa wixii khaldan iyo wixii saxan baad kala baranaysaa haddii kale xaalkaaguma wanaagsanaanayo ilaahay wuxuu yidhi wa axalla allaahu albayca waxarama riba ilaahay beecana waa xalaaleeyey ribadana wuu xarimay rasuulku markuu ganacsatada iyo dacmishtarka ka hadlayay wuxuu yidhi yaa macshara tujaar tujaarta ina atujaara yubcauuna yowma alqiyaamati fujaara dacmishtarka dadka ka shaqeeya maanta aakhiro badankood waxaa la soo saari doonaa iyagoo dembiye waaweyn wata ilaa man ittaqa allaaha wa bara wasadaq kii alle ka cabsaday ee baarinimo sameeyey ee si wanaagsanoo xalaala u ganacsaday alla ka cabsaday subxaanahu wa tacaala oo beeciisa ka run sheegay mooyaane inta kale khatar bay ku jirtaa buu nebigu yuri sal alay waslam xadiidka alimaamu tirmidi albaanina saxiixaduu ku keenaya haddaadanba darsiba raacan oo aadan soo fadhiisan bacmushtarna aad tahay oo aad ganacsanayso kala minaawaalayso soo wax badani kuu soo gabban maayaan xadiiskii kale wuxuu ahaa imaam axmed iyo xaakim soo saareen ina tujaara hum اlfujaar bacmishtarka dadka ka ganacsada ama ganacsatadu waa dembiilayaal qiila yaa rasuula اllah awalaysa qad axalla allahu اlbayca ilaahay miyaanu beyca xalaalaynin qaala bala walaakinahum yuxadiثuuna fayakdibuun wayaxlifuuna fayaأhamuun laakiin ganacsatada badankoodu waxbay sheegayaanoo been bay sheegayaan way dhaaranayaanoo been bay dhaaranayaan waa dembaabayaan buu nebigu yidhi alayh isalaatu wasalaam shaygan maxaa lagaa sii wallaahi shaygani anigu kun dollar igu fadhiya haddii buugga la eegana shan boqol inuu ku fadhiyaa dhici karta waxba uma arkaya dhaartan uu sii daynayo wuxuu isleeyahay bacmushtarkani ha kaa socdo axmed iyo xaakim bay xadiidka soo saareen ganacsadihii diinta bartay ee ilaalinayay ganacsigiisa ee shareecadii raacday rasuulku markuu ka hadlayay sal alay wasalam attaajiru asaduuqu alamiin ninka ganacsadaha ah, ee bacmushtarka qofka ah, ee runlowga ah ee aaminka ah maca annabiyiina waasidiiqiina washuhada ambiyada iyo nebiyada iyo saaliiintasadiiqiinta iyo shuhadada ayuu aakhiro macigooda ahaanaya maxaa yeeley qofku wuxuu baranayaa wixii beyciisu ku hagaagaya haddii kale khiyaamo iyo qish iyo shayga ceebtiisa inuu qariyo inuu ribo qaato inuu been sheego inuu silcadii iyo iibkii been ku socodsiiyo inuu miisaankii dhimo in wax dadka diintooda dhibaya uu keeno akhlaaqdii mujtamaca wax waxyeelaya caafimaadkooda wax waxyeelaya inuu baacmushtar ka keeno ayaa dhici karaysa man hashanaa falaysa minna cidda baacmushtar ku jirta ee na naga mid maaha fain bayanaa wasadaqaa buurika lahumaa fii baycihimaa labadii wax kala iibsanaya hadii shaygu cilladuu leeyahay ay caddeeyaan oo run ka sheegaan labadaba waa loo barakaynaya almuslimu akhulmuslim walaa yaxilu limuslimin baaca min akhiihi baycan fiihi caybun ilaa bayanahu lahu xadiiska imaamu axmed ibnu maaja iyo xaakim ee saxiixa ah muslimku kale walaalkii wey uma xalaala qofka muslimka ah ee walaalkii wax ka iibinaya iib ceebi ku jirto inuu u caddeeyo u sheega mooyaane buu nebigu yuri alayh salaatu wasalaam wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam alxalifu manfaqatun lisilca mamxaqatun lilbaraka dhaarta bacmushtarku ku dhaaranaya ganacsigiisa dhibaatada iyo waxyeellada ay u geysanayso wuxuu isleeyahay ganacsigay bacmushtarka adayso ku socodsiiyo dadku ha kaa qaateen laakiin barakadaa ilaahay kaga tirtiraya xadiiska imaamu muslim bukhaari soo saaray xadiidka kale ee cabdilxaq ilishbiili fii axkaami sahiir uu ku soo saaray darajadiisu saxiixa tahay yaa macshara atujaar waryaadhee ganacsatoy ina albayca yaxduruhu allaqwu bayca iyo wax iibka marka la joogo waxaa intaa yimaado oo laga hela agagaarkiisaoon ka fogayn hadal tiro walxalif iyo dhaar fashuubuu baycakum bisadaqa war beecina waxaad ku ladhaan oo aad raacisaan sadaqada iyo deeqda iyo waxbixinta ayuu nebigu leeyay salawaatu wasalaamu calayh inaad marka runta la ogaado oo ikhlaaska la ogaado oo mashaayikhda iyo culimmada la ixtiraamo oo madaahibta muslimiinta la ixtiraamo oo kutubta mualaf iyo wax aliftay la ixtiraamo oo shareecada lagu dhaqmo oo qofku dadaalo ilaahay baryadiisa uu badiyo ayaynu isu dardaarmaynaa wahada ma aquulu waastaqfiru اllaha lii walakum min kuli denbin faاstaqfiruuhu inahu huwa alغafuur الraxiim